qof markaad wax kala iibsataan inaad inaad beeci iyo iibkii ka noqon karta wey khiyaarka haddaba ka noqoshadu laba qaybood weeyaan buu mid walba wax ka tilmaamay mualifku wuxuu yidhi walmutabaayicaani labada wax kala gadata bilkhiyaari khiyaar way ku sugan yihiinoo mid waliba waa ka noqon karaa maa lam yatafaraqaa haddaanay kala tegin walahumaa waxay xaq u leeyihiin intaanay kala tegin an yashtariطaa inay shardistaan labaduba ama midkood alkhiyaara khiyaar ilaa alaaثati ayaamin saddex maalmood inta laga gaaro idaa wujida haddii la helo bilmabiici wixii la iibsaday caybun ceebi hadday ka soo baxdo falilmushtarii qofka iibsanaya wuxuu xaq u leeyahay radduhu inuu soo celiyo xaqu leeyahay oo yidhaahdo ceebi waa ninkeeda khiyaarkan baabkan sidiisaba asal ahaan waxa loo sameeyey waa laba arimood waxaa la yidhaahdaa imaa jalbu maslaxatin wa imaa dafcu mafsadatin inaad maslaxad badan raadinayso ood ka fikiraysa waxan danma kuugu jirtaa iyo inaad mafsadi iyo darar iska koryeelayso wixii ay ceebi ku soo baxday walidaalika fuqahadeena shaaficiyada iyo rag badanoo fuqahada ka mida khiyaarka asalkiisa waxay u qaybiyeen laba qaybood waxa la yidhahda khiyaaru tarawi iyo waxa la yidhahda khiyaaru naqiisa raggii mutaqadimiinta shaaficiyada qaybiyeyna waxaa ka mid abu xaamid alghazaali kitaabtusan wajiiska iyo wasiidka iyo kuwa lamidkaa waana kitaab wajiiskuna waa kitaabka asalka minhaajka u ah ilan minhaajka asalka muxararka raafici baa u ah raafici muxararkiisana asal sidaa saxiixa waxaa u ah fatxulcasiiskiisa isla raafici uu leeyahay fatxulcasiiskuna waa sharxii alwajiiz lilghazaali saa darteed wuxuu leeyahay atarawi waa qayb waxaa soo gelaya bilkhiyaarida hore ishtiraau lkhiyaarka labadaba way soo gelayaan khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shari saynu istilmaami doona insha allahu tacaala khiyaaru tarawi waxaa la yidhaha tarawigu waa kafiirsi wixii inaad rogrogto aad ka fiirsato laba arrimood baad ka fiirsanaysaa oo murtidoodu tahay waxan inaad iibsato maslaxad ma kugu jirtaa mid waxaad ka fiirsan waxani qiimahan ma u dhigmaa mar labaadna dad suuqiya tala yaqaana iyo caqliga leh baa tala dib ugu noqonoo waa soo istishaarayn waad fikiri waad gedgediyi kaa khiyaaru tarawi baa la yidhaahdaayo waxaad go-aan kaga gaaraysaa muddaad haysato go-aan kaga gaarto wixii inaad sidii u qaadati iyo inaad qaadati iyo inaad sidaa u haysati iyo in kale markaa waxaad raadinaysaa maslaxaad raadinaysaa maxaa manfacada badan dhinacay kuugu jirtaa waxaa ka mid a khiyaaru lmajlis oo maa lam yatafaraqa ah waxaa ka mid a khiyaaru shardigaa ka mida waxaa ka mid a khiyaaru ru'yaa ka mida wixii salamka laguu tilmaamay marka laguu keenaad aragto inuu isagii noqdo iyo in kale hadduu noqon waayo khiyaar baad leedahay war waxaan anigu ma rabe lacagtaydiisii aragtidaa khiyaarka ku xihanna kaad rabtay ma yahay bay ku xihan tahay qaybta labaadna waa khiyaaru naqiisa khiyaarka ceebta waana midka wixii waad gadatay laakiin ceeb iyo khasaaraa kuugu jira haysashadiisa inaad iska celiso waa kanuu ku leeyahay waidaa wujida bilmabiici caybun falilmushtari radbuhu waa khiyaaru naqiisa wey wuu badan yahay waxaa ka mid a eh, khiyaaru taqriir baa ka mida taqriirku ama qawli ha noqdo ama ficli ha noqdo taqriirku waxaa weeye wixii oo khata lagu geliyo oo lagu riixo khiyaano iyo mu'aamarad baa laguu dhigay qowl baa lagugu dhigay oo ninkan dadku fallisuu la soo heshiiyey wuxuu yidhi ninka iigu fallisoo suuqa beeca alaabta kor igu qaada waa lagugu cayriyey lagugu cayriyey waa lagaaga haray marka dibba waxaad ka ogaatay dadkani inayna alaabta rabine meeshan khiyaamiya mu'aamarad ka jirtay beecunajash khiyaar najash baa la yidhahdaayo ataqriiru اlqowli wey ninkaa khiyaar bule inuu ka noqdo sababtoo ah waxaa qiimo uunan joogin baa lagu gaarsiiyey mu'aamarad iyo mardaba loo sameeyey baana loogu gaarsiiyey waxaa ka duwan haddaad rag ku tartamaysa inay gataan raba taa waa ka duwan tahay waxaa ka mid a ah khiyaaru takriirka qaybta ficliga ee xadiisu ay ku magacawday talaqi rukbaan magaaladaad alaab u soo wadaa banaanka lagaaga hor yimid saas ma joogto suuq ma laha kan ma laha kan ma laha sheeka lagu akriya adna de nin tuulo iyo baadiye waageenay oo cusub baa lahayd oo marti ahe wixii baad isaga qanacday markaasa alaabtii qiimo lagaa siistay suuqa markaad timid baa waxaad ogaatay jidkii lagu istaagayey in wax ildaha lagu madoobeeyey sharciga lakal khiyaaru inaad ka noqoto khiyaaruleed oo tiraad isoo qaqabta nimankii alaabta iiga soo celiyey khiyaaru takriir baa la yihahdaa noocaas khiyaarulkabni baa ka mida ah. khiyaarulkabniga waa qof la khiyaamay gaar ahaan qofku haddii uu xoogay si yar maangaab u yahay ama madaxa looga yar jiro markii nabigu uu ku yihi a nin baa suuqa laga kari waayey waxoogay maskaxdana waxbaa u dhinmay nin ganacsadu ahaan jiray dibbaa waxoogay iskaga yar dhexyaacay wiilashiisii baa nabiga ku soo dacweeyey alayhi salaam markaasuu wuxuu rasuulka ilaahayow ma dayn kara suuqa dhiiggaygaa la shaqeeyuu yihi weligay baan suuq ku soo jiri jiray waa jiraa waxay sheegayaan laakiin kolla ma dayn karo markaasuu yidhi haddaba waxaad tidhahdaa qof markaad wax ka gadayso laa khilaaba waryaan la iskhayaaninayn yaan la ysa tirin markaa kadib adugu saddex maalmood baad khiyaar haysataayo dadka markaad kula soo noqoto in lagu khiyaana iyo in kale waa la kala garan haddii lagu khiyaamo oo in lagu khiyaamay aada ogaato gaar ahaan qofkan la khiyaamay qof aan fikirkiisa iyo caqligiisu aada u dhammaystirrayn uu yahay beecaasoo kale ka noqon wey khiyaar baad leedaad kaga noqoto inaad daysana waa khiyaarka khiyaarulqabni baa la yihahdaa waxaa ka mid a khiyaarulcaybi wixiiba ceeb baa ku soo baxday aan la ogeyn marihii aad gadatee laalaabnaa markaad gurigii tagtay qayb dhan baa gudaha cunan oo calooshu waa banaan tahay ceebi waa ninkeeda iga celisowma neefkii lagaa gaday ee caanaha badan aad goobtii suuqahayd kaga listay ilaa laba maalmood lama lisinoo waa lasoo soo gaaxiyeybe hadda waxbaba waa dhiiqi waaye waa khiyaaru tasriya waxaa la yidhaahdo waxyaabahaasoo dhani waxay murtidoodu tahay wixii sidaa u gadatay ma aha sida lagaaga gatay maaha sidaa inay jirto beecu uu ku sii socdo adiga khasaaraa kugu jira khasaarihii inaad ka daba tagto oo ceebi waa ninkeeday aada khasaarahaagii isbadbaadisaad rabtaa waxaasoo dhanoo soo gala khiyaarun naqiisa baa la yidhahdaa marka cumuuman khiyaaraadkii baabulbayc ahaa waxaynu u qaybinaynaa labadaas khiyaaru tarawi iyo khiyaaru naqiisa taqsimaad badan bay leeyihiine kaasuu mualifku ka hadlayo kii tarawiga ahaana labuu ka sheegay khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shari kii naqiisada ahaana hal bar buu ka sheegayoo khiyaaru lcayd buu ka sheegay sababtana kitaabka de mukhtasaran marar badan soo marnay walmutabaayicaani labada wax kale iibsaday bilkhiyaari bay ku sugan yihiin maa lam yatafaraqa intaanay kala tegin kaa khiyaarulmajlis baa la yidhaahdaa inta ay goobta wada joogaan waana naskii xadiidkii nabiga ala sl abdlahi bni cumar albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa haddayna kala tegin waa naskii xadiidka kala tagaa maxaa looga jeedaa hadba majlisku sida uu yahay bay ku xihan tahay hadduu majlisku majlisul yahay oo labada qof ay wada joogeen waa inuu midkood tagaa oo dhaqaaqaa waa inay goobtii ku kala dhaqaaqaan hadday iyagu si toosoo wada jooga waxu kala gadanayeen ma kuu bannaan tahay marka markaad wax kala gadataan adigoo isla alleelaha beecan waad ku heshay qofkana yuusan khiyaarulmajliska lagu jira ka noqonin waxooga inaad dhaqaaqdood soo jiirayso ood soo noqotaa bannaan tahay haa way bannaan tahay waayo xadiidkumaa lam yatafaraqaa buu yidhi shardiga kuma xihin beecuna sidiisaba dacu naasa yarzuqu llaahu bacdahum min bacdi wey dadka ilaah kala arsaaqo markii la laa yabic xaadirun libaadin nin baadiye ka yimid nin magaalada jooga anaa kuu iska fadhiisay una daaya dadka ilaaha kala arsaaqe suuqu wuxuu ku kala socdaa ninkanoo ninkan qiimo jaban kaga helay isna waxa kasii faa'iiday alaabta unbaa la wareejiyaa suuqa haddaan toos la wada fadhiyeyna khiyaarulmajliska mar buu majlisku aanu ahayn laba ishor fadhida telefoon baad wax ku kala iibsanayseen ama internet iyo email bay fadhiyeen oo isu qorayeen ama fakis bay isu dirayeen oo fakis baa lagu kala gudoomayey dhammaan majlis weeye curfan oo majlis baa lagu kala gadanayaa taasina waa wixii xiriirkii idinka dhaxeeyey inuu go-a weeye telefoonka haddii la dhigo khiyaarulmajliskii waa dhammaaday internetkii iyo massagekii lagu sheekaysanayey wax lagu kala iibsanayey haddii offline la noqdo khiyaarulmajliskii waa dhammaaday kaasi waa qaybta koobaado khiyaarulmajliska la yidhaahdo walahumaa waxay leeyihiin an yashtariطaa inay shartistaan alkhiyaara khiyaar ilaa alaaثati ayaamin saddex maalmood waana xadiidkii ninkii xabaan ibni munqid ee laa khilaabata dhihi jiray bay ku sugan tahay oo nabigu yihi uma anta bilkhiyaari alaaata ayaamin beec kastood gasho saddex maalmood baad haysataa sharciguna waxay yidhaahdeen fuqahada shaaficiyada ragga saddexda doortay maalmood inaan laga badinin sharcigu waxyaaba badan buu saddexda ku xidhay saynu mararooda soo marnay saddexda dalaaqii saddex baa laga dhigay bay yidhaahdeen kowdhe hargabka ninkii saddex joor hindhisoodayna waxaa weeye arxamuka allah waa laga joojiyey markuu alxamdulilah yidhaahdo ninkan waa haloo duceeyaa la yidhi waa waa jiran yahay harga baahaye nabi muuse iyo khadirna saddex bay kaga dhammaatay marka saddexdu axkaam badan oo sharciga ah ku xihane xadiidkanna baabulbeyc iyo khiyaar waa la helaye iyada ku ekaana yidhahdeen qolana waxay yidhahdeen ninkaasi saddex maalmood baa tashi ku filayde beeca noociisa waxaa laga yaabaa inaanay saddex maalmood ku filayn waxyaabaha la kala gadanayo hadba curfiga iyo zamanka la joogaa loo celinayaa qofka inteebaa ku filan toban beri hadday tahay hadda sagaashan beri baa dhawaalka marka la kala gadanaya la yihahdaa sooma hadda curfiga waddamadan aan joogno dhul markii la kala gadanayo muddatulkhiyaarku waa sagaashan beri waayo saddex maalmood waxaad ku soo ogaan kartaan jirinba ninka markaad heshiisaan wax idinmaro waa inaad waraaqa qaadato waa inaad dawlad u tagto waa inaad wasaarada soo baadho waa inaad dayri lagu leeyahay soo ogaato waa inaad dad kale inay haystaan aad soo ogaato waa inaad wasaaradda dhulalka maxaa uga qoran aad soo ogaato waxay yidhahdeen qiyaastii waraaqaha dir soo celi tan raadi tan raadi sagaashan maalmood buu qofku kaga bogan karaa bay yidhaahdeen qola maalikiyada iiga iiga maalikiyadaa sidaa qaba labadaasi waa khiyaaru tarawigi majliski iyo shardigii waana haddii ay labada qofba shardistaan ama midkood shardiyo inaad tidhaahdo niyahu laba maalmood isii waan kala gadanay waynu heshiinay laba maalmood saddex maalmood baan u baahna inaan ka soo fiirsado on ka soo fikiro oo ka soo baaraandego dad baad rabtaa inaad la soo tashato beeca inuu ku yar dhaafana ma rabtid meesha inaad lugta ka xihato waxoogay tashina dib u noqotaad rabtaayo aad si fiican isaga soo miisaanta waa lagu ogolya labadaba hadday qabsadaan labadaba xaqulkhiyaar bay yeelan midkood hadduu qabsadana kaaunbaa xaqulkhiyaar yeelan isagu hadduu yidhahdo aniga waxba khiyaar uma baahni hadhow adu waad ka noqon kartaa shardiga dhigtay isaguse kama noqon karo haddaan khiyaar jirinna beecii waa laazimay ka noqod ma leh iyo aniga saa ma ahayn iyo saa ma moodaynin haddaadan abwaabtii kalena qiisada aadan gelinin caddaanin khiyaarka beecu waa laazimayaa qaybtii naqiisada ahaydna wadaa wujida bilmabiici haddii laga hela caybun cayb falilmushtari wuxuu leeya raddu inuu celiyo asalna neefkii la soo gaaxiyey baa u ah oo nabigu alay slam wuxuu yihi geeliya ariga yaan la gaaxin ninkii gata neef la gaaxiyoon maalmo lasoo lisin laba midkii isaga uu doortu xaqu leeyahay markuu lisee ogaado inayna caano lahayn kadib inuu celiyo oo suus timira raaciyo iyo inuu iska haysto oo sidiisaa isaga intifaaca labadaba isaa khiyaaru leh waayo ceeb baa ku soo baxday neefkii inuu caanalaya waxaa laga yaabaa inaadan geela kala aqoonin oo neef geeloo fiican oo hal irmaanood reerka u maasho inaad rabti inaad gadato hashan lagu ammaano ee candhada weynee caanaha badan maanta dhiiqday inayba cayuun tahay baa dhici karta inay sideedaba cayuun tahay baa dhici karta oo hadhow markii ceelka la geeyo ay waxbaba dhiiqi weydo de geel ma kala taqaanaan haddaan sii galo waxba badan ka faa'iidi mayno waaa wixii magaalada in laga sheekeeyo ku fiican tahay maryahan lagaa gaday originaal maaha originaal baad moodeysa waa kuwii koobiga iyo feegahaa baa lagaa gaday meeshii markaad tagtay xaggii aad tagteed qaadeed gedgediday unba waxaa tii war waa sidaa waxaan laga gaday muxuu yahay marmaba kuwii koobiga ahaa waa lagaa gaday ee feega ahaa waa lagaa gaday baa lagu yidhi dharku soo saas ma laha dharkiiyo alaabadiyo kana waa original kana waa koobi baa lagu dhihi hadda markaa tagto adugu kii aad rabtay maba aha ka lagaa gaday waa lagu hoosgeliyey ama nimankii gaadleyda ahaa baa ku helay adoo raashin gadanaya gaadleydi waa niman beeraley ahaan jiray koobbay ku miisaan adna jawaankan afka u kala qaban boqol koobbaad ka dalbatay kow laba saddex suuleh isaga ma fiirinayo kan iyo weelka midna ma fiirinayo ishaaduu fiirinaya isaga markaad jeesato dabadeedu kugu qaada marka shan boqolkii waa kugu shubay labaatanna mu dhanna hadha markaad la tagto ad ruuxu yaraa boqolki waa kugu shubay kuleeyay somaa maqlayna boqolkii ilaa maasha dabadeedu kugu daray ama waxaad ogaatay miisaanka kiilada laguu saaray waa la soo karkariyey waa mid feegahoo korka looga ekeysiiyey kiidadii iyo bahashii maarta ahayd lagaga sameeyey laakiin gudaha suuf baa kaga jira guduhu dhagaxbaa maaha waxyaaba badan baa dhaca ama koobadu khafiif bay ahayde aad buu dhanaceeda uga tuujiyey markuu kuu daray waxbaa isdhimay ceebbaa soo baxday wuxuu wixii ma aha falilmushtarii radduhu inuu celiyuuna xaqu leeyahay waraa waxaagii qabso ceebi waa ninkeede anigana waxay gacanta iga saar hadduu ku yidhahda lacagtii ma hayana marka waad isdacweynaysaan hadduu mucsir noqdana fa nadiratun ilaa maysaratin xoolaa kaa galay hadduu mucsir noqon waayana layulwaajidi dulmun yuxilu cirdahu wa cuquubatahu maxkamaddu hadday rabto way garaaci hadday rabtona way jeebayno way xiri xoolihiina xoog baa lagaga qaadi maxkamadu xaq leedahay xoolaha horta inay ka qaado isagana xabsi u dirto in allaale intay maslaxadu arkaan sanadna ha noqotee hadda dembigu gale intuu leegyahay inay u diraan bay xaq leeyihiin marka waidaa wujida bilmabiici caybun falilmushtari radduhu kaana waa qaybtuu ka soo qaatay khiyaaru naqiisa marka wuxuu yihi intaa kadib walaa yajuusu ma banaana baycu hamarati midhihii in la gato qoyanaa muطlaqan isagoon la kala qaadin ilaa bacda guduwi salaaxihaa inay suubato ay bisaylkeedu muuqda maahane lama gadi karo masaladaa daahirka naska wey oo nabigaa reebay can bayci himaari xataa yabduwa salaaxuha nahal baaica walmubtaaca ka iibinaya ka iibsanaya labadaba waa laga xaraantinimey masalada fuqahaduna min xayu jumla waa isku waafaqeen lakiin waxay isu khilaafeen biduwi salaaxihi inay soo daahirta bisaylkiisa maxaa looga jeedaa waxaana sababta khilaafka keenay tafsiirka daahirka riwaayaadka kala duwan riwaayadka qaarkood nabiga maxaa la yihi markuu fasiraya biduwi salaaxiha wuxuu yihi xataa tadhaba caahatuha ama watadhaba alaafatu riwaayadka qaarkood aafadu ilaa ay xilligii aafada dhaafto miruhu marka qoyan yahay cudurro badan baa ku dhaca oo keena inaanu bislaanin mino fiican noqonin marna wuxuu gaaraa ilmihii intuu si fiican u dhasho buu bisayl iyo aday gaaraa waxyaabaha yaryarka oo dhan uu ka badbaado qolo waxay yidhahdeen inuu bisaylkii bilaabo wey timirtii ay guduudato dhadhankii macaankeediina la taabto mirihii masagadii iyo gelaydiina ay cadaato hadday cadayntahay ama guduudato adkaatana oo wax bajaq dhahayo qoyan ayna noqonin baa loo jeedaa waana sida jamhuurtu ay ku tageen raxmatullaahi calayhim taa macnaheedu waxaa weeye hadduu maxabadii miraheedii xubuubtii yara adkaato ama timirtii ay guduudato way bannaan tahay in la iibiyo haddii kale ma banaana mulaqan maxaa looga jeedaa mulaqan wuxuu uga jeedaa mualifku inuu yidhaahdo ama ha la shardiyo ama shardigeedu ha noqota ha igu yaalla miro ama ha la yska aamuso miraha marka la gadaya marka saa darteed waxaynu leenahay marka warka murtidiisa lasoo ururiya waa saddex xaaladood wey laba xaala waa la ysku raacsan yahay xaaladda saddexaadna qaarkeed baa khilaaf ka taagan yahay mid waa la ysku raacsan yahayoo miruhu hadduu bislaado in la iibin kara isaga keligii oon geedkiina lala iibinin oo beerta midhaheeda aan kaa gada balkase aanan kaa gadin aan mirahii cambaha iyo bislaado iyo timirta iyo cinabka tzabiibkii kaa gado laakiin geedo aanan kaa gadin way bannaan tahay ijmaacan xadiidkana waa laga fahmayaayo ilaa haddii la yidhaahdo xataa yabduwa salaaxuhaa ilaa uu soo baxo mafhuumka haayadu waxaa weeye hadduu bislaado waa la gadi karaa xaaladda labaadna iyadana waa ijmaac bay yidhaahdeen oo midhihii oon bisaylkiisii soo bixin geedkana ha iigu sii yaalla aad tidhi isagana ijmaacan ma banaana yidhahdeen mirihii ma bislaanin waan kaa gatay geedka ha igu sii yaalaadna shardi ka dhigtay isagana ijmaacan ma banaanoo beeca baail wey waxay raacyaanoo xaalad saddexaada qaybahan la raacay mirihii ma bislaan mirihii ma bislaanin laakiin waxaad ku heshiiseen inuu goosto miryoon bislaanin waan kaa gaday bishardi hadda inaad gurato haddii wax lagu intifaaci karo manfaco yeelan kara uu yahay isagana fuqahadu dhammaan way isku raaceen in la ogolyahay laakiin hadduusan isagu manfaco yeelan karin kowdhe iyo shardi haddaad ka dhigta midhahan qoyaneen kaa gatay intuu ka bislaan geedka igu yaala laba iyo haddii aad kaba aamustaan goyntii iyo geedka oolitaankii intaa midna lama ogola ilaa xanafiyadaoo qiil qaarkii wax ka soo reebtay maahane cumuuman midhaha waxaa la gadi karaa isagoo bislaaday ama aan bislaaninee lagu heshiiyey in la goosto waa bishardi inuu wax manfaca iyo maal noqon karo shuruudii baabulbeyc aan ku soo marray muntafacin bihi a shardi ah ka garanayso walaa baycu maa fiihi riba waxay ribo ku jirto in la gadana ma banaana waxyaabaha ribadu ay ku jirto ay gasho iyagana in la banaagada ma banaana bijinsihi jinsigiisa lagu gada radban qoyan ila labana caanaha maahane halkan laba masaluu soo reebay waxyaabaha rabawiyaadka marka la isku gadayo waxay gelaysa waxyaabihii cuntadiiyo raashinka ahaaye mid qoyan iyo mid qoyan in la isku gada lama ogola sida aan loo ogolayn mid qoyan iyo mid ingegoo bislaaday in laysku gado sababtoo ah isla ekaanshihii la rabay baan la xaqiijin karin labada midha midka mid walba hadday labadaba qoyan yihiin ama midkood qoyan yahay hadhow markuu ingego miisaanku wuu isdhimi miisaanku markuu isdhimana waxaa dhici karta inaanay isla ekaanin saa darteed baaburiba qaacidada aatix raaci waxaa weeye mutamaailan maadaama lagu yihi labadii isku jinsiga inay isla ekaadaan qaacidada halkaa kaaga soo bixi waxaa weeye waxaa la rabaa inay tamaaulku yaqiin uu yahay in la hubo inay isleeg yihiin maxaa kuu soo haray marka haddaan la hubin inay isleeg yihiin ama la hubo inay kala badan yihiin midnama banaana markaase waxay ku yidhaahdeen baaburiba markaad joogto aljahlu bitasaawi kalcilmi bitafaadul inaadan ogeyn inay isla eg yihiin waxay la mid tahay sidii adigoo og inay kala badan yihiin bay la xukuntaa labadooba banaana asalkuna waa nabiga ala sl timirtii iyo ruabkii qoyanaa ee la gadayey ee la weydiiye yihi ayanqusu ruabu idaa yabis hadduu bislaado ingega maisdhimayaa miisaankiisu markaasaa la yidhi ha markaasuu yihi falaa idan ma banaana marka hal xaalaa laga soo reebaa oo qadiyadii qararkii iyo jahaaladii aynu ku soo marrayoo an tadcuwa alxaajatu ilayhi inay baahi aan laga maarmin jirto waana mas'alada bayculcaraaya haddii dadkii xilli abaara lagu jiro midhihii qoyanaana loo baahan yahay isagaa in la cuno la rabaa ama rutabka qoyanba rootigaa la marsan karaayoo lagu cuni karaa sidii ismariskii wax lagaga maarma lama hayo waxaa la ogol yahay ilaa xad bayculcaraayaa baa la yidhaahdaayo qadarkaa baahidu keentay ilaa arbacata awsuqin baa la ogol yahay afar wusqi baa la ogol yahay afarta wusqi min lixdan suus baad ku dhufan oo wasqigii waa situuna saacan waa laba boqol iyo afartan soo ma laba boqol iyo afartanka waxaad ku dhufan laba kiil iyo bar afar boqol iyo sideetan barbarkiina xisaab adugu laba boqol iyo afartan waa boqol iyo labaatan waa iska lix boqol ilaa lix boqol oo kiilaa la ogolyahay ka badan lama ogola taqriiban ilaa lix boqol oo kiilo baad gadi kartaa waa baahi iyo daruuro xaajo hadday jirto haddii kale maya ila labana caanaha maahane caanuhu waa cunto kayd gasha waana cunto kayd iyo wakti dheer gasho caanahan magaalada ee lagu ciyaaray maaha waxa laga hadlayo caanihii qubmanaaya asalkaha wey caanuhu kayd bay galaan kayd dheerna way galaan marka dambana cunto fadhiday isu bedelaan waa dadka yaqaana waxa carabiga alaqad lagu yidhaahdo canaha waa la fariisiyaa waxbaa lagu daraa way dhanaanaan heer bay maraan heerkaa kadib biyaha laga miraa waa la dhigaa muddo kalay qaataan biyo yarba yeeshaan kadib waa laga miiraa farsamo iyo alaab iyo qaab hawo looga ilaaliyana way jirtaa biyaha yar baa laga miiri haddana marka dambe dhagax sida soorta oo kaleeta ah bay noqon u fadhida bil bay joogi karaan mararka qaarkood waa cunto waxoogay kayd gasho wey sadana shaaficiyadu waxay qabaan caanuhu waa rabawiyaadkay ka mid yihiin oo caano caano marka lagu gadayo waa min baabi riba halkaa mas'alaan kusoo gabagabaynaynaa cashirka caanaha la xiriirta caanuhu sidoodaba markii baaburiba la yidhaahdo ribada waxaan ku naqiinay laba qaybood inay tahay labadii isku jinsi ana laba shari bay lahayn mutasaawiyan naqdan bay lahaayeen labadii kale jinsi ahna mutafaadilan waa la ogolaa caanuhu ma isku jinsi waaxidaa mise waa ajnaas kala duwanoo fara badan canuhu geel bay leeyihiin cana lo-aad bay leeyihiin caano ari bay leeyihiin caano faras bay leeyihiin caano aadamay leeyihiin waxyaabaha mubaaxaadka ee hilibkoodu bannaan yahay oo dhan caanahoodu daahir wey maalna way noqon karaan intaasoo caanaa ma hal mid baa laga soo qaadi oo caano geli iyo caano ari haddii la isku gadayo waa inay isla ekaadaan baan dhahaynaa mise caanaha geelu waa jinsi gaara kuwa loodu waa jinsi gaara kuwa arigu waa jinsi gaara kuwa farduhu waa jinsi gaara mid walba jinsi baan ula dhaqmaynaa madabka shaaficiyadu adharka iyo sida ay riwaaya xanaabilada iyo xanafiyadu qabaan caanuhu waa jinsiyadu kala duwan oo badan sababtoo caanahani xayawaan bay ka yimaadeen kala duwan xayawaankiina jinsiye kala duwan buu ahaa iyagu farac waxay ka yihiin xayawaan maadaama asalkoodii jinsiye kala duwan yahay iyagana farcu tabacun liaslii wey waa jinsiye kala duwan saa darteed caano load caano lo-ad haddaad ku gadaysana mutasaawiyan naqdan baa shardi ah haddii caano loo iyo caanogeel la isku gadayana xaal naqdan xaalan unbaa shardi waad kala badin kartaa waa sida raajaxa fii madhab shaaficiya ah <coughs> laakiin qolada muqaabil aharka waxay leeyihiin maya caano oo dhan waa jinsi waaxid geel iyo caanoo lama kala badin karo ari iyo geella lama kala badin karo waa inay miisaan iyo sitaan kii la marayaaba isla ekaadaan culimada qaar baa qaba adoo deiska shaafici maadan ahayn madhabku waxaa weeye canuhu waa jinsi kala duwan laba lo haddii laysku gadayo cana lo maxaa la isugu gaday marka laba qaybood waa la isku gadi karaa wayna dhici kartaa loona dhalay weeye hadda dhashay midna dhaqayo wey canaheedi way yar kharaaraadeen ama neefka lood ah midna boora madow weeye midna mid xiishoo guudanoo caana macaan weeye laba ma kala taqaanaa geelamaydaa kala garanayn lada waay ninkii loo yaqaana neefku markuu ku soo baxo kee lagu lisaa mid buu farta ku fiiqa way kala caana macaan tahay marar badan midabkeedaa lagu kala gartaa say u kala caana macaanta waxay u kala caana fiican tahay xilliga ka soo wareegay dhalmadeedii ka dhalmada cusub xeerka hore waa xeerka caloosha lagu bixiye ee kadib xeer uu caana macaan yahay buu maraa aakhirka markuu gaarana caanuhu way adkaadaana way soo kharaaraadaan wakti waxay gaaraan lo iyo geelba aadan cabi karin aan la cabi karin kharaarkooday gaaraan caanuhu marka in la isku gara way dhici kartaa midda labaad caanuhu qaarna caano caaday noqon karaan oo dhaya ah, qaarna dhanaan bay noqon karaan caanihii caanaha iyo ciirta haddii laisku gadayo haddee labadaba loo yihiin jinsi waaxid wey waanu lacagtii duuggahayd iyo tii cusbayd wey wax kale maaha haddii caanihii mar waxay noqon karaan caano fadhi ah iyo caano cabitaan oo caadiay noqon karaan caano laad in laisku gadi karaa halka adigu ka garo kuwii kalena heerarka ay marayaan u kala qiyaaso saas darteed waxaan ku soo ururinaynaa caanuhu xayawaanaadkay ka kala yimaadeen say jinsi kala duwan u yihiin bay iyaguna jinsi kala duwan u yihiin haddii laba caanoo kala duwan oo laba naxooloo kala duwan laga soo lisay la isku gadayana yadan biyadin unbaa shardi ah haddii isku lo ama geel wada yihiinna mutamaailan baa shardi ah waa dhan iyo waa dhanaan looma kala badin karo halkaasaan ku daynanaa wallahu aclam sal allah wasl ala mxamd slm salaatu waxaynu ka gaarnaan su-aalaha ka jawaabi doonaa haddii alla yidhaahdo nin baa wuxuu leeyahay garan ma lagu tukan karaa haa garan waa lagu tukan karaa asalka shardiga sixada salaadu waa cawrada inaad asturto waa haddii uu rag yahay weeye qofku cawraduna waa xudunta iyo lowga way fiican tahay haddaad heli karto inaad qaarka korana isqurxisood asturto ilaahayna wuxuu yihi wakhudkhuduu ziinatakum cinda kuli masjidin rabbiga aad hor istaagaysa isqorxi laakiin tan kale waa la ogol yahay nabiga calai salaam baa la weydiiyo li rasuulka ilaahayow qofku haya hoosgundinba ku dukan karaa isagoon garbihiisa waxba saarayn markaasuu yihi haa kullikum hawbaani dhammaantiin ma laba maraad wada heli kartaan faqri badanna waa jiray jaabirna isagoo garbaqaawan intuu meel katabaan agtiisa ahaa gu i saartay radi allahu canhu waardaahu isagoo waayeelay buu iska tukaday nin baa yidhi warwaateenniyo adoo garbaqaa waan tukanaya waxaan u sameeyey buu yidhi inuu arko mid doqonoo dabaal oo adoo kaleeta ah xilliga nabigaan mayaaba laba goo heli jiray buuhi inay aragtoon qaladkaasoo kale saxaan ugu talagalay ninkan ninka labaad wuxuu leeyahay see loola dhaqmayaa dadka wax kaa iibsada kadibna wax ka soo bedela sida moobaylada oo ceebtii adaa lahaa ku yidhaahda calaa kulli xaal ceebta haddii uu sheego adigaa lahaa waa inuu caddayn karaa ceebtani inaanu lahayn haddaad isqabsataan oo anigu ma lahayn ee wuu lahaa la yidhaahdo dadkii ahlu sumcad ahaa iyo khibradda u baa loo tegi bahalkan in la furay iyo in kale ay kala saarayaan hadday caddaato bahalka yidhaahdaan waa la furay intii lagaala maqnaa isaga jeebkiisa waay haddii gudihii ceeb lagu arka labana furin la yidhaahdana ama ceebtani asal bay la socotay ee brogaraamkiisay ku xirnaydna dee adiga dushaada weeye baasha iska bixi nin kalea wuxuu leeyahay ninkii dadka ku qasba qofka ku qasba bankii rabawi ah ma la dhihi karaa wuu banaystay maya qofku waxaa dhici karta macaasida qaybo badanoo xoog iyo qasab lagu galaa jira dadka qofka dhacaya ee qoriga intuu qaato xoolahooda boobaya ee qasab meeshaa ku farfariistan haddii kale waan idin layn qadiyaddan waa dembi uu galay laakiin masalada qasab maaha inay istixlaal noqoto qasab maaha qasiidadabana istixlaalku asal ahaan waa qalbiga qaraa-inna waa loo deliishan karaa waxyaaba dhacdooyin ku xeeran waa loo deliishan karaa hadday qaraa-inku bataan qof qanaacadii way noqon kartaa qofkan waa istixlaalay laakiin daa'iman maaha waa qaraa-inka hadba ku xeeran wixii ay tilmaamaan wuxuu leeyahay nin nin baa waxaan ka ka qaatay boono ama waa isiiyey wuxuu yidhi waxaad ka soo qaadataa bakhaarka dowladda marka waxaan waayey lacagtii nin kalaan idhi adu soo qaado waxa la iga sii waxna iga sii ribo miyaa insha allah masalada horta waa boonooyinkan la kala gadanayo ama waxaa la yidhaha baycu sanadaadka la yidhaahdo mar baan ka hadli doonaa cumuuman laakiin in la kala gataay waa la bannaan tahay shuruuddeeda haddii la helo in la kala gata boonooyinka uu qofku xuquuqda ku leeyahay waa la kala gadan karaa kamana duwana boonooyinka la kala gadanayaay elsiyada la kala iibsado bay wax badan shabahaan haddaba waxyaabaha la yidhaha baycu sanadaad iyo waraaqaha la kala iibsanayaay insha allahu tacaala markaan kitaabulbuyuuc dhammayno baan muxaadaraha silsilaa qaban doonaa haddii alla yidhaahdo oo ku saabsan buyuucda xilligan inagu soo korodhay ama qaybta buruugta islaamiga ay ku macaamilayaan oo inagu cusub hadda markaasaan baycu sanadaadka ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo ninkana wuxuu leeyahay biyo aan janaabo kaga qabaystay ma ku weysa qaadan karaa haa haddayna nijaasahayna maana isbedelin asalkii tahaarada ay ku jiraan warka shaaficiyadana masalada daciif weeye boombalaha ciyaalku ku ciyaaraan ee suurada aadamaha leh ma laga ganacsan karaa haddaan xadda laga bixinin wixii manfaca mubaaxaa sharcan leh wax kasta oo leh manfaco sharcigu uu baneeyey waa la iibin karaa laakiin waa wixii caruurta loogu talagalaye gabdhaha yareerkaana ku tababaranayeene soomaalidu nuunaha ay tiraahdo nuunaha ay tiraahdo waa la ogol yahay waana faraskii caaisho oo kaleeto beyculkarar iyo beyculmacduum maxay ku kala duwan yihiin beyculkararkaa ka caamsan beyculkararku waa shay majhuula oo la gato macduumkana waa anwaacda majhuulka mid kamida wey saynu soo tilmaanay diintu maxay ka qabtaa hagbadda ama ayuutada la iska aruuriyo ama shangolada dheh khidmadda laga qaato anida khidmadda laga qaato maa maqalba tagbad waan aqaanaa wareegto kolba qof u timaada intii iska uruurinaysayna kolba qof qaato laakiin khidmadda laga qaato maxay tahay qofka qaatay la gelay toban baan nahay anaa hadday wada siiseen wareegga labaad hebel baa laakiin khidmad dul socota miyaa jirta udbi baan ugu noqon doonaa laakiin hagbadu way banaan tahay qaybta taamiinka tacaawuniga ama takaaful eh, insurance takaaful insurance la yihaahdo bay ka mid tahay cidhibna ma laha haddana waxay u jirtaa hagbadu siyaabo badan sanduuqa ardayda ay iska ururiyaan soo ishtiraakaadka iyo iska ururiya isla hagbadii nooc kamida wey kuwa shaqaalaha waxay iska gooyaane mid iyaga ka mid ah hadba guri loogu gado waa un hegbadiila noocyo badan ay jirtaan cumuuman dhib ma laha iyaduna khidmadda laakiin dib baa lagu noqono waan waraysan sida loo qaato xawaaba igu horeysa khidmad baa laga qaataay xawaalad ayaan tegey anoo wata boqol doolar oo labaatan labaatan ah si aan ugu xawilo waalidkay waxay idhaheen boqol isku dhegan keen labaatan labaatan ma rabno suuqii xawaaladda markaan tegey sariflaha ujeedaa waan u malaynayaa markaan tegeyna lacag ku dar ayay dhaheen haddaad rabtid boqol isku dhegan waxaa ku dar lagu yidhi xaaraan ribaa wey watan xala idin lahaa lacag baa lagu dari habeen hore aan idin lahaa baan ujeedaa halkan wuxuu yidhi waysada janaabada ma lagu tukan karaa haddii aadan wax waysada kaa jabiyo samayn markii aad qabaysanaysay imaa ku tukan kartaa dhibaato ma laha wuxuu yihi sarwaalka haddii mar kasta uu ilaabnaado isbaal ma soo geli maya laakiin de manfacaduu kugu laaban yahay id isaga goyn laadayo maxay tahay meeshan wasakdii baa ku geli barbar cawradii caddaydee sharafta daraabaa muuqda maxaa ka dambeeya ha ii laabnaado iska goyn maayo ninka bahalka shaydaankaa maalin buu kudhihi bahalka sii daaye liyow intan aad mar walba laabtay daahir waxayna soo noqon baa jire man qadqaado isdhaafi intuu maalinu shaydaanku meeshaad joogto wallahi ra intaad fiiriso meesha in lasii daaya qodaxdamadahay inuu ku yidhaahdo baa dhici karta laakiin isbaal maaha deenilmaradu ma asfala min alkacbayni yaa isbaala adu saa doontaba yeelo haddaan waxba ka hooseynin isbaal maaha buug ayaan koobiyeystay ninkii watay ayaa ii ogolaaday kadib ayaan isla buugga ku arkay lama koobiyeysan karo haddaba ma jeexjeexa mise waan iska haystaa wixii koobiyeysi ah haddii aada weydo ama aadan gadan karin manfacadiisiina u baahan tahay waad koobiyeysan kartaa intifaac shaksi ah laakiin qaybinaya ganacsi uma koobiyeyn kartido ninkii xuquuqdiisii baad meel kaga dhacaysaa oo isagu intaa kusoo daalaye ku soo rafaaday wiil ma dhihi karaa gabar ajnabi ah uxibuka fillaahi gabadhusa ma dhihi kartaa asalka cumuumka shariicada cumuumka xadiidka ma soo kala reebin laakiin fuqahadu way diideen waxay yidhaahdeen meeshan khashyata alfitnati wey wiiliga gabadh waan ku jeclahay oo sheekadu hadday bilaabato inay sii durugtaa laga yaabaayo waxaa weye laa tu'manu lfitnatu aamin lagama aha wiliga gabarh sheekadu hadday gaarta waan ku jeclahay aamin bahasha lagama aha ama dilay darteed isu jeceshiida isguursada ama bahashaasi baabkaa baabulfitan weeye hasii gelina walidaalikay fuqahadu dheheen xataa asalaamu calaykum haddii uu yidhaahdo ama gabadhu ku tiraahdo oo ah jawaabta fitna laga baqayo jawaabtu waajib ma ah, alaykum asalaam bahasha fitnada si loo ilaaliya innaga banaanka se u taaltaallo wax la yaab le wey khiyaar bee khiyaar beec walba ma gelayaa xitaa waxyaalaha yaryar haa khiyaar اmajlisi khiyaar shari labadaba way gelayaan intaad meeshaa wada taagan tihiin waa laga kala noqon karaa alaabta dubay aan ka dalbay haddaan dad ka sii iibsado sax miyaa maya intay alaabta adiga milkigaaga intay ku soo wareegto haddii aad dubay kala wareegto ood adigu soo rarato waad iibin kartaa waayo hadda damaanadaaday ku jirtaayo hadday badda quusto iyo hadday lunto hadday adiga kaa lumayso waad iibin kartaa cidda kuu soo rartay baana qibdadii iyo guddoonkii wakiil ku ahayd laakiin alaabaad gadoodan la wareegin bay iibin kartid wuxuu ihi ka waran haddaan nin u dhiibto konton doolar oo aan ka qaato kun shilin ma bannaan tahay mise maya waxay ku xihan tahay ninkani waxaad ugu dhiibtay iyo xirfadiisa hadday tahay qof baa tiri ii hay ammaano iigu hay ani in layga qaataan ka yaabi in layga dhacaan ka yaabi dhallinyaraan la seexdaa waa la isjeebsiibaa dariiqaan sii marayaa askar baa dhexda ii istaagi karto i baadhan karta waddadaan habeennimo marayaayo tuug baa waddada igu baadhan karta hadday qofkan ammaano aada u dhiibatay iyadu tahay kon kunkana isaga ka daymatay laakiin kontonka doolar buu ku hayaa taa dhib laha haynta uu ku hayana beec maahee waa ammaano kunkanna kontonkii kamid mid maahee waa daynuu kugu leeyahay laakiin hadduu sarifla yahay oo tiraahda sarifkeeda yari yar baan kaaga qaadane ii xisaabo kun shilin iyo shan boqol iisii taa lama ogola waayo kontonkiibuu kuu sarifayaa qaybna waa ku siiyey qaybna waa ku hadhay yadan biyadintii baa meesha ka baxday arintaas kala saara gabadha gurigeeda joogta ayadoo gabar garbasaar wadata garabsaar wadata ma ku tukan kartaa haddii intii la qariye hal qariyo la yidhaahdo ay qariso maradana shuruudii qarintee asturka ay waafaqdo go iyo garbisaar waxay dooniye guntiinaha ku magacowdee asturkii unbaa la rabaa mara banaan asturkiina waafaqsan inay ku tukato taa waa laogolyahay horena waxaan idin idhi xijaabka sharcigu midab gaarana ma laha magac gaarana ma laha qaab gaarana uma tolle waa shuruud iyo asturaadii in la helo asaasa wuxuu yidhi guri korontadiis lasoo xaday ma lagu jiri karaa guriga ku jiritaankiisuna waa qadiyad korontadaa la xaday isticmaalkeeduna xaaraan wey korontada lasoo xaday inaad isticmaashaa waa xaaraan gurigas hadduusan wax kala jirin waa ku jiri kartaa adugu ama shamc shido ama faynuus shido laakiin iyada inaad shidataa xaaraana nin baa safray salaad duhur iyo casar ma tukanin ilaa maqribkii soo galay dadkoo tukanaya salaad maqrib buu u yimid ma salaad duhur buu bilaabayaa say u kala horeeyeen mise maya haddaan idhaahna ficilka mujaradka ee nabiga calayh salaatu wasalaam ee qaraa-inta aan wadani wujuub buu faa'iideeyaa tii u horreysuu ka soo bilaabi waana qisatu lkhandaq haddaan idhaahna ma oo haddii aan qabsanno weeye madhabka rag badan ay qabaano oo shinqiiqina adwaaulbayaankiisa aayadda suuratu maryam fasirkeeda fakhalafa min bacdihim khalfun uu ku difaacayey saaxibu maraaqi sacuudna uu lahaa wakullu maa fiihi sifatu tujhalu falilwujuubi fi lasaxi yujcalu halkaa haddii aada marto ee siyuutina manduumadiisa kowkawsaatica uu marayey de waxaad ihi waa waajibe hore ka soo bilaaba sida jamhuurta usuuliyiinta haddaad marto ficilka mujaradka wujuubba tusana waa istixbaab waxaa fiican duurka inaa ka soo tilowda laakiin waajib maaha tan dambe aniga raajixila ah shiikow nin baan is mehersannay wuuna diiday inuu guri geysto waxa waxna ima siiyo inuu ifurana wuu diiday annagu waxaan dhahay meherkayga qaado ee ifur wuxuu igu furay hal dalqo meherkii wuu qaatay wuxuuna rabaa inuu rajactu idhaho si uu xoolo kale iga qaato anna wax kale ma haayo ee maxaan sameeyaa rajactuna ma asaxayso tanna dalaaq mee khulc weeye hadduu meherkeedii aqbalay inuu ku furo meherkiina qaatay baabulkhulc weeye baabulkhulc gabadhaa noqon kartee cirka hadduu soo dumiya rajactu ma dhihi karo mana laga aqbalo mise masalada markii hore aad si fiican yeeshaye baabulkhuluc weeye rajactu ma furna wuu iibsaday xoolihiina wuu qaatay kama noqon kara marka iyadaa ka noqon karta oo aqbali karta marka xalkaagu adiga waa fudud yahay ninka iska dhiciyuusan ku qasbin muxuu yahay xukunka dadka markay isguursanayaan isu dira sawirada gaar ahaan dadka kala fog masalada waxay u noqonaysaa xukunka sawirka sadii wuu banaan yahayna isudirku dhib ma laha sawirka haddaan loo gelaynin arintaas hal ogaada horta sawirku xaqiiqa ma tilmaamo sawirkii meel baa la tegi karaa meel fog iga sawiroo wax dheer iga dhig baa la dhihi karaa kalar ka dhig baa la dhihi karaa sawir xaqiiqo horta ma tilmaama sidiisaba waxaan garanayaa nimaan saaxiibba nahay ardaynaan wada ahaan jirnay baan isagoo yurubta caruur kala soo cararay baan waxaan isugu soo galnay diyaarad abood baan isugu nimid nairobi baan isugu nimid ani ugandhaan u socday isna uganda u socday transit baan ku ahaa isna transit buu ku ahaa sa diyaaraddii aboodka markaan ninkiioo laba ilmood la cararayuun baa arkay warheda hebel isagoo wuxu dhacay islaantii baan isku dhacay ilmaha la soo baxsaday wey maxaa isu kingeeyeyo weligayo habeen maana nabad noqonin bu say ku dhacday wuxuu ihi gabadha waxaa isguursanay iyadoo waddanka dibadiisa joogtay sawir bay ii soo dirtay sawirkiiyo iyaduna ismaba lahayn ayaboodka maalinkii imanaysaybaan ayaboodkii ku sugay way soo degto wayay ag martay waan arkahayey waan garan waayey markii dambaan iyadoo meel fadhida u imidoo walaalay gabarh sidaasaan sugaye ma aragtay diyaaradda hadaad la socotay baan ihi aniga waayo kutub khilaafka naga bilowday waa ku kala tagnay marka sawirka mararka qaarkood ninkii gabadhii sawiradooda weye garan waa sababta wuxuu sawirku kaadiiba maaha ma mid kale isoo dirtay marka wiilkiina sawir kale diri karaa gabadha sawir kale diri kartaa sawirkana waa la macnayn karaa waa la farsamayn karaa taasi waa iska sawir wax laguma saleeyo taa iyada ogaada tan labaad haddaan sawirka hawshan darteed loo gelin oo sawir iska yiilay uu ahaa ninkii inuu qofka arkay u banaanayd sawirkeed inuu arka xaaraanka maaha gabadh ninkeedii ka maqan yahay shan sano geeri iyo nolol aan lagu haynin maxay samayn kartaa qaadigay u tegi afar sanaa loo soo qaban afar sano kadibna way fasaqan tahay ninkay rabay rabtay guursan sarifka haddii la yidhaahdo wax lama dhee wax lama dheerayn karo maxay diintu ka qabtaa lacagta doolar ka ah ee la kala saaray la kala sarraysiiyo sida dolar sagaashan iyo lixah iyo mid laba kuna waan kasoo jawaabay intaas baan su-aasha kasoo jawaabay habeenkii horaan soo maray ma banaana waxaasi su-aalihii su-aalihii gabdhahaad soo marisee maantaan u malaynaya oga cadaaladda ah. gabar ayaan isguursanay waxayna ii sheegtay in ay gabar tahay kadib ayaan arkay inay garoob tahay meherkii hore wax ma ka bedeli karaa bismi bismillah horta gabadhu gabarhnimada waxa ad u taqaano bay ku xiran tahay qadyadda inaan lagu degdegin baa fiican gabarnimadu adiga aada eeganayso waxyaaba badan oo garoobnimo ahayn baa keeni kara dhibka gabadhu meel bay ka dhici kartaa iyadoo ciyaaro soo boodo bay gabadhnimadeeda buri kartaa xanuun baa sababi kara inay weynaatay baa keeni karta sababo badan baa keena haddiise ay dhacdo sida aada u sheegaysa ay u dhacdo oo markiisay wax u dhaceen aad tiraahda lagu yihahda cafa allaahu camaa salaf hadday noqoto qofku adiguba waxaa dhici karta inaadan sidii la sheegay ahayn oo laftaadu astaan iyo raadun baan kaa muuqani aada soo meelo soo marmartay waa dhici kartaa adigaba haddii inaad fiicantaha isu haysato oo ka soo noqota wixii xumaa iyada inay fiicnaada raadka muuqdaay keliya ma diidi karo gaalnibaaba qofku intuu ka toobad keenuu fiicnaadaaye gobol dhaaf laga toobad keenay waa la fiicnaan karaa gabadhu hadday akhlaaqdeeda iyo diinteeda fiican tahay waxaa kuu fiican iska hayso ilaahay inuu kugu anfacaa laga yaabaa ko marka labaad waxoogay madaxadayg la kugu iman lahaa intaasiba inay kuu noqoto wax lagugu dhaganuglaanaa laga yaabaae oo waxaa la yihi ruba daaratin naaficatin ay noqotee gabadha iska dhaqo hadday dhaqan galaysa hadday ka dhicdhici weydo qasab maaha laakiin talaan soo jeedin hadday dhacdo adugu inay kalsoonidii kaa dhimato gurkii reerkuna kalsooni iyo niyad wanaagsan buu ku jiri karaa man satara musliman satarahu allaahu qofkii muslim u ceebqariya ilaahay baa u ceebqarin sida soo socotaan ku talin gabadhii wada hadloo u sheeg adu inaadan sii joogi karin inaad kala baxdaanna haddaad ku heshiisaan ma xuma laakiin habeenna guriga iska joogo meelihiinaana kala seexda si cidda kaa dambaysa gabadha iyadoo garoobaa la guursaday aada ugu ceeb asturto taasina ma xuma sheekadana ha shaacino suuqa ha geynin idinka hoos u dhammaysta unbaa ila quman dhacdooyinkaasoo kaleetana qaybaan goobjoo ka soo ahaa meerkii ma bedeli karaa de reerkiinaa fasaqataa kuu banaan oo tidhaahdo aniga sidan kuma talagelin laakiin aad ceebaha asturtuba wanaagsan waxaan ahay qof dahabka sameeya dahabka soomaalia dahab way sameeyaan miya ya ya waxaanahay qof dahabka sameeya dahabkan samays dahabkaan samaysnayn ee dhagaxa ah dahabkaan samaysnayn ee dhagaxa aan sameeyaa wy o marka aan ku bedelo wuxuu yihi sheekh waxaan ahay ruux suuqley ah waxaan sarif isweydaaranaa suuqleyda kale marka waxaa dhacdo in aan sarif kun shilin ah in aan u dhiibo kadib shan boqol ka qaato kunkiina isaga haayo bal ka waran su-aasha waan ka soo jawaabnaan u malaynayaa waan soo maray anoon garanaynin kitaabu اlbuyuuc ayaan walaashay dukaan ay leedahay ii dhiibtay maxaan sameeyaa dee suuqa axkaamtiisiina baro sida wax loo gatana asaaskiisa baroo si nadiifa u gado inaad barato weeye waxaadan garanayna xaaraan inuu yahay inaa geli arooska ciyaarta la ciyaaro oo baraamburka loo yaqaano ragna aysan ku jirin sacab iyo durbaan iyo boodbood la isku daray ma bannaan tahay waana dhaqankeenna soomaaliyeed haaway bannaan tahay laakiin laba iska ilaali ragga la sheegayey kuma jira sawirluhuna waa ka mid rag ma joogaa lagu leeyahay ninkii kaameraystaha maahan waa inaynan sawir iyo camera video gelin hadday gelaysa ma banaana sababtoo ah cajaladii la duubay guryahaa la geyn rag baana dacwan wartaa boodaysa waayo wallaahi waa hebla haddaba keliga anaan ahayn noqon mayse idinkoo ama madax qaaban ama garbasaaro qaba ama boodayoo cirka isku shareeraya baa cajaladihii video xaafadaha raggii ku daawan waxay la xukun tahay sidii iyagoo kula joogay oo arkay cawradaadiiyo wixii daawaday saa darteed haddaad keligiinba tihin laakiin camero rag iyo dumar wixii dooni ha duubee xataa dumar camera la duubaya ma banaana waxaa labaadoo iska ilaalisaan midahacacabina waxaan garanayaa hooye lixdan jirta oo aros iyadoo bohdaysa ka jabtay oo dhakhtar aan anuu geeyey su-aasha ugu dambaysa waktigii baa dheeraaday ka waran sheekhow ka waran buu yidhi khadka telefoonka ee laga xado dawladda ee dadka si raqiis ah loogu diro ee ka yar sida caadiga ah ma bannaan tahay in lagu hadlo dee xolo la xaday baad inaadahay bannaan hadba dawlada laga xaday ku xihan tahay hadday dawla xarbiya tahay waxay iska bannaan tahay dhacu waa ka dhexeeya dadka laakiin dawlada xarbiya colaadin iyo dhac idinka dhexaynin wixii laga soo xaday gaal muslimkii dooni ha noqdee ma bannaana kan gadayana ma bannaana ka ku hadlayee og inuu xatooyo yahayna ma bannaana waxaan bannaanayn koolboqisyada bannaanka ah ee mararka qaarkood jaamka gala ka faa'iidaysada laleeyahay xaaraan wey waa xoolo xatooye oo dayacan oo nin gaari meel kaga kharaabay ama gaari kaga banjaray oo ka tegey ood ka shaqaysa tiri wey ood boobtay xoolaha boobku ma banaana nooca xatooyada casriga ee telefoonaduna ma banaana hadda system waxaa jira soomaalidu caado ay ka dhigteen telefoonadana loo xado sharikadaha khadadka kiraystay baallaha hababkaa intii meelo la dhigto lala hadlo qolada kaloo la yidhaahda khadka nambarkaa ku socday iisoo leexiya oo qoladii lacagtiisii ay bixiyaan soo diritaankiina adugu aad lacagteeda qaadato sistamkaa tuugada ee khiyaamada ah ee meelahan isagoo rakiiska ah laga dirana ee kabiilooyinka qaarkood laga helana waa sistam cusub oo tuugo oo xaaraana weeye khad nin kiraystay lacagna ka bixiyey baad kii meesha usoo marin lahaa inta aad laaluushto inta aada laaluushto baad leedahay lacagta isagu ha bixiya ani iisoo leex kolba ragga teleefoonlayaasha oo teleefoonada ka shaqeeyaa laga yaabaa ereygaygaa wuxuu tilmaamaya inay fahmeen laakiin dad kale waxaa laga yaabaa inay ku yar adkaato calaa kulli xaal sistamka noocaasa raggii yaqaana yaqaanee ninkii ku jiro xaaraan weeye ma banaana iska daaya subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk